بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد همزة الوصل casharkeenna lixdanaad ee kitaabka qadriga ah wuxuu ka bilaabanayaa bogga saddex boqol iyo toddobiyo lixdan ayuu ka bilaabanayaa hamsatu lwasli waxaynu tilmaannay cashir naxwihii inuu inoo dhammaaday kitaabku laakiin khaatimada iyo gebagebadii wuxuu ku daray xagga rasmiga iyo kitaabada wax ka mida ah ayuu ku daray waxaynu soo qaadannay cashirkeennii shalay toole dhowr qaybood ama dhowr qaaciido oo xagga rasmiga iyo kitaabada qusaysa ayaynu soo qaadannay maantana wuxuu inoo sheegayaa hamsatulwasliga hamsaha hamsatulwasliga la yidhaah hamsaha iyo xarakadiisa labadaa qodob baynu ka hadlaynaa horta hamsatulwasligu halkuu galaa waa su-aasheenna koowaad hamsatulwasliga maxaa la xarakeeyaa waa su-aasheenna labaad labadaas su'aalood ayuu maanta doonayaa inuu cashirka sheekhu inooga dhigo hamsatulwasli halka laga helo iyo waxa la xarakeeyo haddaan horraysiinno culima halka laga helo hamsatulwasliga hamsatulwasliga kelmadda waxaa loo qaybiyaa saddex inay kelmaddu ismi tahay iyo inay ficil tahay iyo inay xaraf tahay saddexdaasaa loo qaybiyaa xarafka gebi ahaanba al buu ka galaa hamsatulwasligo al bay kaga jirtaa ereyga al ah ayaa wax xaraf ah oo hamsatulwasli qaata jira xarafkii al qura ayaynu ka qaadannay xuruufta kaleoo dhan hamsaha aan ku aragnaa waa qadci haddaad am tidhaa ama ad ow tidhaa ama ad alaa tidhaa eg ama ad imaa tidhaa ama aad an tidhaa ama aad in tidhaa xuruufta kaloo dhan hamsaha ku jirta qadci baa la yidhaahdaa hamsatulwasligana al oo qura ayuu ka galaa xagga xuruufta xuruuftii meel baynu iska dhignay waxaa inoo soo baxay ficilada talow halkuu ka galaa ficilka saddex baa loo qaybiyaa ficilku inuu mudaaric yahay iyo inuu maadi yahay iyo inuu amar yahay saddexdaasaa ficilka loo qaybin gebi ahaanba ficilka ficilka mudaaric hamsatulwasli ma galo haddaad ficil mudaaricba af carabiga aragto suurtagal ma aha sinaba inuu hamsatulwasli galo mudaarica waa ka mamnuuc waxa soo hadhay maadigii iyo amarkii ayaa soo hadhay ficilku haddii uu maadi yahay hulaahigiisa waa maadiga oo ah iyo rubaacigiisa waa ka mamnuuc hamsatul hamsatulwasli inuu galay qadci baa gala hulaasiga akale iyo amara iyo akhade iyo waa qadci rubaaciga akrama iyo acdaa iyo ahdaa iyo waa qadci hulaasi oo saddex xaraf ah iyo rubaaci oo afar xarafa ah xagga maadiga qadci mooye wax kale ma galo waxaa ii soo hadhay khumaasiga iyo sudaasiga ayaa ii soo hadhay khumaasiga iyo sudaasiga maadiga ah hamsatulwasli baa gala laba meelood buu haddaba hamsatulwasligu maadiga ka galaa inuu shan xara ficilku yahay sida indalaqa oo kale iyo inuu lix xara ficilku yahay sida istakfara oo kale khumaasiga iyo sudaasiga labadaa hamsatulwasli baa gala sulaasiga iyo rubaacigana maadi markuu yahay ficilku hamsatulqaci baa gala waxaa inoo soo baxay ficilkii la odhan jiray amarka amarkii ayaa inoo yimid ficil amar markaynu doonayno inaynu qiimayno ficil amar maxaynu nidhaahnaa ficilka amar haddii rubaaci uu yahay amarka waxaa laga keenayaa rubaaci hadduu yahay sida akramo iyo acdaa iyo kuwa lamidka ah amarkaa hamsaha galaa waa qaci uun sinaba suurtagal umaaha inuu wasli noqdo waa hamsatulqaطci amarka hamsaha galaa markuu rubaaci yahay akrim acdi ayaad odhanaysaa ayaad ugu dhawaaqaysaa aqimi salaa baad odhanaysaa wa aqimi salaa baad odhanaysaa wa aqi adii waa hamsatulqadci ilan amar rubaaciya bay ku jirtaaye hadduu amarku yahay culima hulaasi ama uu amarku yahay khumaasi ama uu amarku yahay sudaasi saddexdaa qayboodna amarka hamsaha laga helaa wasli unbuu noqdaa hulaasiga haddaad aragto ijlis ama ukhruj ama iftax hamsahaasi waa wasli un wax kale ma noqdo haddaynu khumaasi aragno inaliq oo kale ah inaliq bina ama inaliqu oo kale haddaad aragto hamsahaasi waa wasli uun haddaynu sudaasiga aragno istakfiruu hamsahaasi waa wasli uun amarka imise meelood buu haddaba hamsuhu ka galaa hamsatulwasligu imise meelood buu ka galaa saddex waa hulaasiga iyo khumaasiga iyo sudaasiga isku wadageeyo ficilka marka la eego hamsuhu imise meelood buu ka galaa ficilka maadiga saw laba kama gelayn khumaasi iyo sudaasi waa hamsatulwasliga dee hulaasi iyo rubaacina qadci baa gelayey laba maadiya iyo saddex amara isku geynta waa shan shan meelood ayuu ficilka ka galaa hamsaha wasliga loo yaqaanaa shan meelood buu ficilka kaga jiraa xagga xuruuftana muxuu ka galaa baynu nidhi hal meelood mudaarica miyuu galaa baynu nidhi hamsatulwasli waa mamnuuc weeyi ma galo yaa iyaa inoo soo hadhay asmaadii baa inoo soo hadhay hamsatulwasliga asmaada gelaya ayaa inoo soo hadhay asmaada markaynu culima eegeyno hamsatulwasligoogu halkuu gelayo hamsatulwasliga asmaada gelaya markaan qiimaynayno waxaa asmaada loo qaybiyaa hamsahaasita inuu yahay masder iyo inuu yahay khayrulmasder labadaasaa loo qaybiyaa ismiga hamsatulwasliga sitaa hadduu masder yahay waa sagaaliyo tobankii ficil ee naqaanay wey sagaaliyo toban wasan ma naqaanay oo hamsatulwasli qaadan jiray lix iyo toban xagga sudaasiga ah iyo saddex xagga hee khumaasiga ah ee sagaaliyo tobankaa wasan een sarfiga ku dhigannay oo khumaasi iyo sudaasi iskugu jira khumaasi iyo sudaasi labadaa iskugu jira ayaa labadaa meelood oo khumaasi iyo sudaasi ah haddii wasanna aan eegnana sagaaliyo toban ah masderadooda hamsaha galaa waa waa wasli in dalaqa maxaad masderkeega odhan indilaaqan hamsahaasi waa waslioo haddaad wow ka horraysiiso akhrin maysid maxaad ugu dhawaaqi indilaaqan markaad wow ka horraysiiso wandilaaqan baad odhan wandilaaqan wa indilaaqan odhan maysid i akhrin maysid ilan hamsuhu waa wasliya wa indilaaqan odhan maysid wandilaaqan baad odhanaysaa markaa haddaba masaadirta labadaa meelood oo khumaasi iyo sudaasiya wasan ahaana sagaal iyo toban wasan ah ayuu horta hamsatulwasli ka galaa ismigu hadduu masder yahay wakaa maxaa ii soo hadhay ismigu hadduu khayrulmasder yahay baa ii soo hadhay saw ma aha khayrulmasder hadduu yahay toban meelood buu ka galaa toban erey ayuu noqonayaa hamsatulwasliga meelaha laga helayaa tobankaa toddobaa lagu dari karaa toddoba meelood oo kalaa lagu daraa toban toddoba iigu dar toddobi iyo toban erey ayuu hamsaha hamsatulwasliga la yidhaha asmaada caadiga ah ka galaa waxa intaa ka baxsanna hamsahaad ku aragtaa qadci buu noqonayaa hal su'aala ayaa haddaba aan isweydiinaynaa sheekheennu cunwaanka wuxuu ka dhigay hamsatulwasli hamse waynu garannay oo kolley hamse iyo alif waa la kala garanayaa ereyga wasli abuu raaciyey wasli wasligani waa maxay talow hamsatulwasli basriyiintu waxay ku macneeyeen waxaa ereyga wasli a looga jeedaa litawasuli bihaa ila saakini ila saakin bay yidhaahdeen ama binudqi ila saakin litawasuli biha ila nutqi bisaakin basriyiintu waxay yidhaahdeen wasligani waxa weeye xaraf reeban oo kelmaddu ay ka bilowdo ayaa iyada lagu gaadhaya waa ku gaadhin waa tawasul sida basriyiintu sheegeen hamsatulwasligan waxaa ka fiicnaa in la yidhaha hamsatu tawasul maxaa wanaagsanaa sidaa basriyiintu ay ku macneeyeen marka la eego halka hamsatulwasli lagaga magacaabay in maxay lagaga magacaabo hamsatu tawasul in lagu magacaabo waa hamsihii lagu gaadhayey xarafka reeban kelmadda aad ku hadlaysaa xaraf reeban markay ka bilaabmayso af carabiga lama ogola hadalkaagu inuu xaraf reeban ka bilowdo hadalka aad ku hadlaysaa markuu carabi yahay xaraf reeban kama bilaaban karo oo maalan xaraf reebanun hadalka lagama bilaabi karo waa kii khasrajiyada ku lahaa wa awalu nudqi lmar'i xarfun muxarakun qofku carabi markuu ku hadlayo xaraf xarakaysan waa inuu ka bilaabaa haddaba mid reeban markuu hadalku ka bilaabmayo waxaa lala soo degayaa hamse yar oo suurtagal ka dhigaysa ku hadalkiisa waa tawasul marka waxa lagu gaadhay ku hadalkii saakinka lagu hadlayey basriyiintu hamsatul wasliga waxay ula baxeen macnihiisa hamsatu tawasul bay ka dhigeen kuufiyiintuna hamsatul wasliga waxay ku macneeyeen markay wasli macnaynayeen waa hamsaha xilliga wasliga ah la xadfo wasligu waa xidhiidhinta hamsaha ereyga ka horeeya marka lala xidhiidhiyo la xadfo weeye oo maalan indalaqa bal wow ka horraysii maxaad ugu dhawaaqi indalaqa haddaad wow ka horraysiiso wandalaqa ma arkaysaa kan kuufiyiintu inuu fiican yahay kan kuufiyiinta ayaa magaca u dhadhow markaan doonayno mas'aladan kuufiyiinta u dhadhow baad odhanaysaa xagga ku magacaabidda iyo maxaan ku dhaha macnaha isku soo bixidda sheekhiisiiba weyhi lo odhan jireen naxwaha looga dambeeyey sheekhaas isagu wuxuu yidhi sulamulisaan buu yidhi halkan hamsatul wasliga ay ka leeyihiinba magacanba wuu diidayo sulamulisaan buu yidhi lisaan waa carabka sallaankiisii sulam waa sallaan allisaanna waa carab sulamu lisaan buu u bixiyey saddexdaa qowl qowlkaa kuufiyiinta iyo qowlkaa basriyiinta iyo qowlkaa sibaweyhi saddexdaa qowl ayaa hamsatulwasliga ku jira hamsatulwasligu waxaynu ognahay ma aha erey eh, iska sii jiray waa erey siyaado oo kelmadda lagu soo darsaday wasligu waa siyaado kelmaddana waa lagu siyaadiyo waa lagu soo daray haddaba talow hamsahani ma isagoo reeban baa la keenay mise isagoo xarakaysan baa la keenay jumhuurtu waxay yidhaahdeen jumhuurtu marka aad xaraf reeban uu kelmaddu ka bilaabmayso ee hamsaha la keenayo hamsuhu wuu reebnaa bay yidhahdeen jumhuurtu isagoo hamsuhu reeban baa lala soo degey markaasaa kasro loo qaatay hamsihi in la kasriyaa la doonay kasraha waxa loogu doonay iltiqaa'u saakinaynka hamsiyiyoo reeban iyo xarafkay kelmaddu ka bilaabmaysay oo reeban iltiqaa'u saakinayn baa dhacay waxaana asal u ah bay yidhaahdeen takhalluskiisa kasrada ayaa asal u ah kasro inoo qaada bay yidhahdeen kasro halaynoo kasriya buu warkii noqday hamsaa waa la kasriyey laakiin asalkiisu wuu reebnaa sida jumhuurta siba weyhi wuxuu yidhi wararta hamsaha ujeeddada loo keenay muxuu ahaa ilain hamsahani kelmadda kuma jirine hadafka iyo ujeeddada hamsaha loola soo degay muxuu ahaa wuxuu ahaa xaraf reeban in reebniinkiisaa lagaga badbaado in hadalka lagu bilowdo soo ma aha war haddaba xaraf reeban baa laga cararayaaye ku reeban ha la soo kordhiyo macnahay tahay annagu ma garanayno buu yidhi kamsuhu ma reebnayne wuu xarakaysnaa hamsahani ku sitay hamse xarakaysan ayuu siba weyhi yidhi ayaa meesha la keenay waynu aragnaa mas'alada hamsatulwasli kolkaa laba dhinac baynu ka hadlaynaaye dhinacaa hadda aan ka hadlay waa meelaha laga helayo iyo sababu tasmiyada sababta meelaha laga helayo iyo sababu tasmiya xarafka meel qudhaa laga helaa ficilkana shan meelood baa laga helaa asmaada markaynu ka hadlaynana toddobiyo toban ismi iyo sagaaliyo toban masder maxaa la ysku yidhaahdaa toddobiyo toban ismi iyo sagaaliyo toban masder bal isku gee masaadirta haddaad mid sagaal iyo tobanka ka soo qaadatay waad heli kartaa haddaad khumaasi iyo sudaasi tidhaad laba ka dhigtana waad heli kartaa haddaad sagaal iyo toban ka dhigtana waad heli kartaa sagaal iyo toban iyo toddobiyo toban maxaa la isku yidhahdaa maxaa la isku yidhahdaa lix iyo lix iyo soddon meelood baa asmaada ayuu hamsatulasrigu ka galaa ficiladana muxuu ka galaa baynu nidhi shan laakiin shantaa waan soo koobaye la socda hadda shantaa markaan ku leeyahay aad baan u soo koobay way badnaanayaan haddaan kala haddaan tafsiil gelinno aad bay u badnaanayaan laakiin tafsiilka inaga da shantaa ku daa lix iyo soddonkii shan u geyso muxuu noqday muxuu noqday koob iyo afartan xarafka maxuu ka gelayey meel qura isku gee muxuu noqday labiyo afartan dhahdee labiyo afartan meelood ayaa luqa alcarabiya hamsatulwasliga laga helaa labiyo afartan meelood hamsatulwasli iyo hamsatulqaci marka laga hadlayo hamsatu lwasli iyo hamsatu lqaci qadcigu waxa weeye hamsaha ereyga ka horeeya marka lala xidhiidhiyo la akhriyayo marka isaga laga bilaabana la akhriyayo ee marnaba aan dhacaynin akala bal haddaad ka bilaabaysa waa akala haddaad wow ka horraysiisana maxay noqon ma wakala bay noqon wakala hamse amaan ka boodi may kama boodayo maxaan odhanayaa akala waakala baan waakala baan waa qaci haddaba hamsahaasi waa qaci hadduu erey ka horeeyo iyo haddii laga bilaaboba hadduu hamsuhu joogo hamsatulqaci baa la yidhaahdaa hamsatulwasligana waa ka marka isaga laga bilaabayo uun hadalka la akhriyo haddii erey ka horeeyo lagu qabanayo laga boodayo bal waxaad eegtaa in dalaqa markaan bilaabayo indalaqa baan odhan haddaan wow ka horraysiiyo maxaan odhan indalaqa bal wow ka horraysii wan dalaqa baan odhan hamsihii waan ka boodaya ilan waa wasliye waa ujeeddadii loola yimidba saakinka in lagu gaadhay ahayd haddana wow baa ka horreeyaoo hadafkeegii inoo buuxinaya hamsatulwasli waa hamsaha hamsatulwasliga loo yaqaan qaaciido la raacaa ma jirtaa talow qaaciidada waxa ka fudud sidaa hadda aan kuugu soo dhigay ee ku odhanaysa labiyo afartanka meelood ka raadi saasaa ka fudude sidaa un adigu utix raac labiyo afartankaa meelood ragga qaarkood waxay yidhaahdeen hamse kaste oo xilliga taskiirta sugnaadaa waa qadci hamse kaste oo xilliga taskiirta la waayaana waa wasli xaggaasay la mareen oo qaacidadaasay qoladaasina sameeyeen faslun hamzatu hamzatu smin ismi hamsihiisu bikasrin ismiga oo bikasrin kasre ku maran wadammin dammin dammo ku maran wastin ereyga istina hamsihiisu wabnin ereyga ah hamsihiisu wabnumin ereyga ibnumina hamsihiisu wabnatin ereyga ibnatin ah ahamsihiisu wamri'in ereyga imri'in ah hamsihiisu wamra'atin ereyga imra'atin ah hamsihiisu wa tasniyatihinna iyo musanayaashooda hamsahoogu wasnayni iyo ereyga isnaynina hamsihiisu iyo wasnatayni ereyga isnatayni hamsihiisu waalghulaami iyo alghulaami hamsihiisu waymunilaah iyo waymunilaah iyo waymunilaah hamsihiisu oo fil qasami dhaarta dhexdeeda ah bifatxihimaa kiioo labadan dambe la fadxinayo ow bikasrin iyo kiioo ka dambe la kasrinayo ow bikasrin kiioo la kasrinayo fii fii aymunin aymun dhexdiisa hamsatu hamsatu waslin intuba waa hamsatulwasli halkaa sheekhu wuxuu ka bilaabay hamsatulwasliga meelaha laga helayo wuxuu inoo sheegay toddobadii tobanka meelood ee asmaada ah asmaada imisaan ka dhigay markii dhaweyd sagaal iyo toban iyo toddobiyo toban laysku geeyey waa imisa ya sagaal iyo toban iyo toddobiyo toban maxay noqdeen lix iyo soddon sow maaha sagaal tobanku waa masaadira dibi nooga dhig sagaal iyo tobanka masder dib inooga dhig maxaa soo hadhay toddobiyo tobanka ismi buu sheekhu ka bilaabay hadda toddobiyo tobankii ismi buu inoo sheegaya xabad xarafabuu ku soo daray xarafku meel quruu lahaa toddobiyo tobanka ismi bal ila eeg ereyga ismin waa magacii ismin waa magac ismin haddaba hamsiisu waa wasli markaad ismin leedahay idaa waad akrii haddaad wow ku dartana maxaad odhan ismin bal wow ku dar wasmin wa ismin haddaad tidhaa waa lagula yaabi wa ismin ardayga waxaa lagu gartaa dee garanaya luqadda iyo kaan garanaynin ismi unbaa laam loogu daraa liismin inuu yidhaa iyo lismin inuu yidhaa baa la kala eegaa lismin waa meelaha laysku imtixaano lismin lismin laamka iyo siinka isku reeb oo maxay dheh lismin laakiin ha odhan liismin waa mamnuuc liismin inaad tidhaahdo ereyga ismihi waa magiciiyo waa hamse hamsatulwasliga waa kow maxaa la xarakaynayaa talow xarakadiisa fasalka soo socdaynu kaga warrami fasalka soo socda ayaynu xarakada kaga warrami inkastuu sheekhu hadda inoo raaciyeyba wuxuu yidhi waa bikasrin wa damin kasruhu waa fasiix damuhuna waa daciif seed ugu dhawaaqi haddaba ama ismin dheh ama usmin dheh ismin iyo usmin labadaba waad samayn waa magicii basriyiin iyo kuufiyiin baa isku haysta basriyiintu waxay leeyihin ismiga wuxuu ka yimid samaa oo sumowi waa sarrayn kuufiyiintuna waxay leeyihin wuxuu ka yimid wasmi ama wasamo oo waa calaamadii sanasimuhu cala alkhurduum wasankiisa marka la sheegayo ismi haddii basri aan raacno muxuu noqonayaa ismi calaa dariiqati lbasri ii sheega ismi calaa dariiqati اlbesri waa ifci laan baa maqan ismi calaa dariiqati اlkuufiyiin ii raac muxuu noqon ismi calaa dariiqati اlkuufiyiin waa icli icli fa baa maqan oo wasamo bay ahayd icli ama waxaad tidhaha ifci ama waxaad tidhaahdaa icli labadaa qowl ayaa la ysku khilaafay ereyga ismi halkuu ka yimid hamzatu smin ismi hamsihiisu bikasrin kiioo kasro ku sugan wa damin iyo isagoo damo ku sugan waa kii koobaad labada xarakana wuu leeyahay wastin iyo ereyga istin ah hamsihiisu istin waa dabada ereyga istin ihi waa dabada wuxuu asalkiisu ahaa satahun dabadu satahun bay ahayd satahun istin baa kolkaa la odhanaya isti waxaa loogu dhawaaqaa sahina waa loogu dhawaaqaa xadiidkii muxuu ahaa labada indhood waa wikaa u sahi dabada xadhiggeega weeyi ilaalinaya kolka istinna waa la yidhaha dabada sahigaana waa la yidhaahdaa dhawaaqyo kalena way leedahay haddaba istin hamsaheegu waa wasli oo istin oo daba ah istin baad ugu dhawaaqi haddaad wow ku dartana wastin baad odhan wabnin oo inanka ah hamsihiisu waa wasli maxaan odhan ibnin haddaba mar ibnin baan ugu dhawaaqi haddaan wow ka horraysiiyana u bixiyo wabnin baan odhan wabnumin waa isla inankii uun ibnumin waa inankii oo miim baa lagu daray maadaama miimkan lagu daray nuunkan yaree ka horreeya ma haysaa hadda sheekaygu wuxuu qorayaa ani kitaabkaygu wabnumin buu qoraya wabnumin ma idin idiin wada qorayaa sheekh nuunka in la kasriyo weeye wabnimin baa saxa wabnimin muu goday waxaa la yidhaahdaa haddaba ciduu niimka kasriyey ma jiraan wabnimin ciduu yidhi haddaba miimka waa in la godo haddii nuunka la godayo waa in miimka la godaa wabnumun waa inuu yidhaha markaa wabnumun waxaa la yidhaahdaa bal u fiirso nuunka xarakadiisu waxay taabicu tahay miimka xarakadiisa haddii miimka la kasriyo nuunka waa la kasrin oo maxaad odhan wabnimin haddii miimka la fadxiyo nuunka waa la fadxin oo maxaad odhan wabnaman haddii miimka la godo nuunka waa la godi oo maxaad odhan wabnumun marka nuunku godan yahay miimkaa godan saasay taabic iskugu yihiin oo ay isku raacraacaan waana wiilka iyo inanka un hamse aasina waa wasli waa kii imisaad culimo kii imisaad baan maraya afar baan ma kii afraad baan maraya waa ismin iyo istin iyo ibnin iyo ibnimin wabnatin iyo inantii ereyga ibnatin ahamsiisu waa wasli ibnatin waa kii imisaad waa kii shanaad iyo wamri'in imri'in oo qofka ah ama ninka ah hamsihiisa imri'in waxaa la yidhi ra'da ma haysaa ra'da imri'in ku jirtaa waxay xarakadeedu taabicu tahay hamsaha dambe haddii hamsaha la kasriyo ra'da waa la kasrin oo maxaad odhan imri'in haddii hamsaha la fadxiyo ra'da waa la fadxin oo maxaad odhan imra'an haddii hamsaha la godo ra'da waa la godi oo maxaad odhan imru'un haddaba iska ilaali markaad imru'ulqays leedahay inaad tidhaa imru'ilqays imru'i ha odhan oo haddaad hamsaha kasriso ra'da ha godin wmru ilqays odhan wmri ilqays dhe markaa wmri ilqays ilan haddaad hamsadaa kasriso ra'dii baa taabic noqonayse wamra alqays dheh wamru'ulqays dhe kolka ra'da xarakadeedu waxay taabicu tahay hamsaha dambe wamri'in waa qofkii ama ninkii hamsahaasi waa wasli waa kii imisaad ereyga wamri'in ihi waa kii lixaad wamra'atin ereyga imra'atin oo gabadhii ah imra'atin iyadana waa wasli hamsahaasi maxaynu odhanaynaa imra'atin haddaan wow ku darana wamra'atin wamra'atuhu xamaalat alxada buu ilaahay aayad qur'aana ku yidhi wamra'a waad haysaa waa kii imisaad wamra'a waa kii toddobaad sow ma aha wa taniyatihinna iyo toddobadaa taniyadooda toddoba taniye igu geeya hadda toddoba jamac waa laga daynayaa toddoba taniye igu geeya wa taniyatihinna buu yidhi ismin ii taniyee ismaani markaan idhaa waxa weeye hamsahaasi waa wasli laakiin haddaan ismun jamciyo hamsaha jamaca gala waa qaطci in hiya ilaa asmaaun asmaaun in hiya ilaa asmaaun odhan maysid in hiya ilaa asmaaun ismi taniyadiisunbaa wasliya iyo mufradkiise jamiciisu waa waa qaطci istinna haddaba markaa taniyayseed istaani tidhaahdo waa wasli ibnin markaa taniyayseed ibnaani tidhaahdo waxa weeye maxay waa waa wasli qaci ma doonaya wasli baan doonaya istani iyo ibnaaniba waa wasli laakiin ibni haddaan jamciyo oon alabnaa idhaahdo qaci bay noqonaysaa in la soco alabnaa waa qaci wabnuminna waa la wabnamaani markaan idha wabnamaani waa wasli wabnataani markaan idha waa wasli wamra'aani markaan idhaa waa wasli wamra'ataani markaan idhaana waa wasli waad haysaa toddoba toddoba la iigu imisay noqotay afar iyo toban ismi mayga haysaa wasnayni ereyga isnayni ah iyo wasnatayni ereyga isnatayni ah labadaana iigu geey hamsoogu waa wasliye isnayni iyadu sidanay tasniye ku tahay oo ogaan buu wa dib uga soo mariyey isnayni iyo isnatayn waa wasli hamsaha ku jiraa labaduba iigu gee labadaa maxay noqodeen lix iyo toban baynu maraynaa walghulaami waa xarafkii xarafka halku hamse ka geli jiray asha walghulaami ashaasoo qura ayuu xarafka hamsuhu ka galaa inta kalena waa qaci dee hamsatulwasli baa alun ka gala inta kalena qadci baa gelaya wlghulaami waymunilaah waymunilaahna eeg waymunilaah erayga aymunilaah ilaahay baan ku dhaartay weeye ilaahay ayaan ku dhaartay erayga aymun ah iigu geeya hamsihiis waa wasliye labiyo labaatan luqadood ba afcarabiga ku bannaan aymun aymunilaah labiyo labaatan luqadood ayaa ku bannaan xarakada hamsuhuna way inoo imaniye waa in la fadxiyaayo aymun loogu dhawaaqaa ama waa in la kasriyaayo imun loogu dhawaaqaa iigu geeya aymun ilaah imisay e, noqotay toddobiyo toban sow ma aha ismiga miyaynaan u kala qaadin eeg maynaan u qaad siddeed iyo toban ma aha hamsaha xarakadiisa lama kala tirinayo maynaan u kala qaadin sagaal iyo toban masderiyo toddobiyo toban ismi eeg eeg maxaynu ismiga u kala qaadnay sagaaliyo toban masder iyo toddobiyo toban ismi toddobiiyo tobankii ismi baa inoo dhammaaday yaa inoola socdo toddobiiyo tobanka ismi albaa inoola socoto xarafa yaa kolkaa inoo dhiman asmaadii xagga masaadirta ahayd iyo ka imanaysay iyo iyo asmaadii xagga ficilada ka imanaysay labadaa qaybood baa inoo dhiman wa imunilaah ereyga aymunilaah ilaah baan ku dhaartaya oo filqasami dhaarta dhexdeeda ah waa bifadxihimaa fadxohoogay ku sugan tahay bifadxihimaa damiirkan markuu ka hadlay bifadxihimaa eeg hadda bifadxihimaa markuu yidhi ya ayay ku dhacaysaa damiirkani waa aymun iyo al alghulaam hamsihiisa waa la fadxiyaa aymunna hamsihiisa waa la fadxiyaa waa bifadxihimaa labada hamse ii wada fadxi ow bikasrin ama kasre ayuu ku sugnaaday fii aymunin erega aymuna aymun kasri keligii aymun laba weji baa ku bannaan baynu nidhi fadxo iyo kasro alna fadxa quraa ku banaan baynu nidhi waad aragtaa hamsatu waslin taasi waa khabarkii mubtadaha aaway ah, mubtaduhu haddaba waa hamzat smin hams halku ka bilowday fasalku mubtadu ahaa khabarkiisuna waa hamsatu waslin balan dib ugu noqdo faslun hamsatu smin ismi hamsihiisu bikasrin isagoo kasro ku sugan wadamin iyo isagoo damo ku sugan wastin iyo istin hamsihiisu wabnin iyo ibnin hamsihiisu wabnumin iyo ibnumin hamsihiisu wabnatin iyo ibnatin hamsaheegu wamri'in iyo imri'in hamsihiisu wamra'atin iyo imra'atin hamsaheegu wa taniyatihinna iyo taniyayaashooda hamsahoogu wathnayni iyo ithnayni hamsihiisu wathnatayni iyo ithnatayni hamsihiisu waalghulaami iyo alghulaami hamsihiisu waymunilaah ilaah baan ku dhaartay ee hamsihiisu oo filqasami dhaarta dhexdeeda ah bifadxihimaa labadani kiyoy fadxa ku sugan yihiin ow bikasrin kiyo la kasrinayo kasre ku sugan yahay fi aymunin aymun dhexdiisa hamsatu waslin intuba waa hamsatulwasli waxa weeyi siddeed iyo toban meelood weeyi siddeed iyo tobankaa xabad baa xarafa iga saara dee alghulaam iga saar ilan xarafku xabad quru lahaayo xabaddii wataase maxaa soo hadho ismigii u soo hadhay siddeed iyo tobankii toddobiyo toban baa ismigii u soo toddobiyo tobankaasi waa asmaada ay hamsatulwasligu gasho asha alghulaam ku jirtaana waa xarafka uu hamsatulwasligu galo haddaba was maxaa hamsatulwasli looga jeedaa ay tahbutu way sugnaan sheekhaa macnaynaya waxa looga jeedo ay tahbutu way sugnaan ibtidaa'an marka ibtidahee hadalka laga bilaabayo wa tuxdafu waa la xadfi waslan marka wasliga ee la xidhiidhinayo wa kadaa kan waxaa la mida hamsatulmaadi maadiga hamsihiisii baa lamida oo hamsatulwasli buu noqon maadiga almutajaawizi gudbay arbacata axrufin afar xaraf ficilka maadi markuu afar xaraf ka badan yahay hamsihiisu waa hamsatulwasli waa imise markaa waxaynu ognahay labaynu ka soo qaadanay inuu khumaasi yahay sida indalaqa iyo inuu sudaasi yahay sida istakfara labaynu ka soo qaadanay halkaa wakadaakan waxaa lamida hamsatulmaadi maadiga hamsihiisa almutajaawizi ee gudbay arbacata axrufin afar xaraf waxaynu haddaba mafhuumulmukhaalafe ku fahanay maadigu hadduu saddex xaraf yahay sida akala ama uu afar xaraf noqdo sida maxaan ku dhaha akhraja hamsihiisu wasli maaha waa qaطci kastakhraja oo kaleba weeyi istakhraja wa amrihi oo kaleba weeyi amarkiisii amarkiisana iigu gee markaa wa amrihi maxaynu uga jeednaa ereyga wa amrihi ah waxaynu uga jeednaa haddii ficilka maadi afar xaraf ka badan yahay waa inuu khumaasi noqdo ama sudaasi noqdee amarkaasina waa hamsatulwasli indalaqa maxaan odhan amarkeega indaliq waa wasli haddaad wow ku darto wandaliq baad odhan maxaynu nidhaahnaa sidoo kale sudaasiga istakhraja ama istakfaraah istakfir baynu odhan istakfir waa wastakfir baa la odhanayaa markaa wastakfir baynu ugu dhawaaqaynaa wa masderihi masderkiisii kelmaddaa masderka a ah, maxaynu ka dhignay culimo masderka waxaynu gaadhsiinay iyo toban wasan sagaal iyo tobanka wasan saddex waxay ahaayeen khumaasi bay ka socdeen waa iftacala iyo infacala iyo ifcalla saddexdaasi khumaasi bay ka socdaan waa saddex khumaasi sudaasigana waxaa ka socda lix iyo toban isku geynta saddex khumaasiya iyo lix iyo toban sudaasiya maxay isku noqonayaan sagaal iyo tobankaa masderna iyagoo asmaaa ah, ayuu hamse oogu wasli yahay indalaqa indilaaqan markaan idhaa indilaaqan istakhraja istikhraajan markaan idhaa wa amri hulaasiyi hulaasiga amarkiisa iigu gee amarkii hulaasigana u gee kaqtul oo kaleba wey kaqtul kaafka iyo qaafka aad isku reebi haddaad laakiin kaafka ka tagto uqtul baad odhan oo dil ah wakzu oo kaleba wey duul wakzi oo kaleba wey inanay duul bidamihiinna bay ku sugan yihiin damihii wadrib oo kaleba wey idrib garaac wamshu oo kaleba wey taga sheekhu waxa waqzi iyo wamshu u soo qaatay dama caarido ah wax la yidhaa ayuu halkaa inoogu qayixi doonaa oo xarakada aan ku arkayno wadhab oo kaleba weeyi bikasrin kasray ku sugan yihiin intani kalbawaaqii baaqigii iyagoo lamida kasraha inta ku sugan ma xasuusan tahay iyo tobanka hamsatul hamsatulwasli kasray ku sugan yihiin intaa mayla fahanteen ficilka maxaynu ka dhignay maadi markuu yahay ficil maadi horta ficilku si guud shan baynu ka dhignay sow maaha shanta aynu ficilada ka dhignay laba xaggay ka yimaadeen maadi bay ka yimaadeen laba maadi bay ahaayeen amarkana yaa ka yimid saddex baa ka yimid maxaynu nidhi mudaaricuna gebi ahaanba maba gala baynu nidhi hamsatulwasligu hamsaha mudaarica galaa waa qaci uun haddaba waxaad ogaataa shantaa ficil maadiga labadiisa qaybood khumaasiga iyo sudaasiga iyo amarka isla labadaa qaybood ka imanaya amar khumaasi iyo amar sudaasi waa imisa afartaasiba kasray ku sugan yihiin afartaasiba kasray ku sugan yihiin waa kolka ayaa soo hadhay ficilada shantoodii ficilada shantoodii waxaa soo hadhay hulaasiga amarkiisii hulaasiga amarkiisana marka xarakadiisa laga hadlayo qablal aakhirkaa la qiimeeyaa qablala ama caynka ficilkaa la qiimeeyaa hadduu caynku godan yahay sida ukhruj oo kale hamsaha waa la godi hadduu caynku hoos dhigan yahay sida idrib ama uu kor dhigan yahay sida iftax hamsaha waa la kasrin dammadu hadday caarido tahay waxaynu ogeyn ishmaamka mooyaane damadiisii horunbu iska wadani uqzu kasradu hadday dammadu hadday caarido tahay dammada caaridadaa kasraa la siini sida imshu haddii ay kasradu caarido noqotona damaa la siini sida uqzi ishmaamna wuu jiraa markaa waxaa jira xagga asmaada toddobiyo tobankii hore asmaadu sow toddobiyo ma ahayn toddobiyo tobanka ismi labuun baynu ka hadalay labada aan ka hadalay culima ma xasuusantihiin toddobiyo tobanka ismi xarakadooda labuun baynu ka hadalay labadaasi maxayn ismin waan ka hadalay oo maxaynu bannaynay ismin maxaynu kasriyo iyo dammo aymanna waynu ka hadalay aymunna waynu ka hadallay ereyga aymun ah maxaynu nidhi toddobiyo tobankii aymun maxaa bannaan fatxa iyo iyo kasro toddobiyo tobankii labadaa ka tuur maxaa soo hadhay toddobiyo tobankii laba ka tuur laba qura shan iyo tobanka soo hadhay waa kasro oo halku sheekhu ku sheegay wuxuu ina yidhi kalbawaaqi ereygan kalbawaaqi ama arkaysiin kalbawaaqi waa toddobi waa shan iyo tobanka soo hadhay kalbawaaqi wuxuu yidhi wadrib ereyga idrib ah iyo wamshu ereyga imshu ah iyo wadhab saddexdan maxay kale yihiin idrib waa ficil amar oo hulaasi ka socda oo caynku kasrisan yahay idrib idhabna waa ficil amar oo hulaasi ka socda oo caynku fadxisan yahay imshuna waa dama caarida dama caarida haddii imshu dee asalka imshu caynkii waa shiinko uu godan yahe asalka shiinkaasi kasruu sidan jiray bal nin qura mudaaric uga dhig yamshi muxamed munshiinku kasrisnayn damadani waa caarid haddaba imshu hadda aad oo kasray asalku aan jirta yamshi baa kutusaysa yamshi saddexdan ficil amar waa marka ficilka amar uu hulaai ka socdo ee caynku kasrisaya sida idrib ama caynku fadxisaya sida idhab ama dama caarida ay meesha taallo imshu saddexdaa hamsaha waa la kasrini saddexdaasow la kasrin maayo waa bikasrin bay saddexdani ku sugnaadeen kal bawaaqi iyagoo baaqiga lamida baaqigaasina waa ayo waa shan iyo tobankii ismina hamsooga waa la kasrinayaa inayn iyo inatayni iyo eeg ibnin iyo ibnatin iyo shan iyo tobankii kalena waa kasro shan iyo tobankaa waxaad igu geysaa ficil amar oo hulaaثiya marka hamsuhu caynku kasrisan yahay ama fadxisan yahay ama damisan yahay dama caarida saddexdaa shan iyo toban markaad u geyso siddeed iyo tobankaaba kasre iga dhig amarka hulaaثiga sow ma xasuusnid culimo amarka hulaasiga ee caynku godan yahay ama kasrisan yahay kasra caarida isaga maxaa laga yeelay waa la godayaa oo wuxuu yidhi wa amru hulaahi wa amru hulaahi kaqtul waqzu waqzi bidamihinna buu yidhi bidamihinna xarakada fasalka dambuu kaga hadlaya laakiin haada alfaslu fasalkani fii dikri hamazaati alwasli hamazaatulwasliga sheegidoodiibuu ku sugan yahay wa hiya hamsatulwasligu allatii ta weeyi tahbutu sugnaanaysa fil ibtidaa'i marka wax la bilaabayo marka la bilaabayo way sugnaanaysaa wa tuxdafu waa la xadfayaa filwasli marka la xidhiidhinayo waalkalaamu kalaamka fiihaa hamsatulwasliga laga hadlayaa fii faslayni waa laba fasal alawalu fasalka koowaad fii dabdi mawaadicihaa meelaheegoo la dabdiyo weeyi fa naquulu waxaynu odhan qad istaqarra waxa sugnaaday anna alkelimata kelmaddu imasmun ismi inay tahay ow ficlun ficil inay tahay ow xarfun xaraf inay tahay kelmaddu waa saddexdaa mid ahaan fa ama alismu ismigii falaa takuunu noqon mayso hamsatuhu hamsihiisu hamsata waslin ilaa fii nowcayn laba nooc dhexdooda mooyaane axaduhumaa labada nooc midkood asmaa'un waa asmaa hayru masaadira aan masaadir ahayn asmaa aan masaadir ahayn imisaynu ka dhignay toddobiyo toban baynu ka dhignay toddobiyo tobanka toddoba maynan tasniye haddana ka keenin toban intay yihiin baa toddobada hore la tasniyeynayey sheekhu tobanuun buu odhanaya wahiya casharatun buu yidhi casharatun waa toban maxfuudatun waana la xifdiyaya muxuu ka tegey markaa xusidooda tira ahaan buu ka tegey todobadii tasniyo xaqiiqada waa toddobiyo toban ismun waa ismigii oo magicii ah wastun waa dabadii wabnun waa inankii wabnatun waa inantii wabnumun weeyi wamru'un weeye wamra'atun weeye wasnaani wey wasnataani wey wabnaani wey wabnumaani wey wamru'aani wey wamra'ataani wey qaala allaahu tacaala ilaahay baa yidhi fa rajulu nin iyo wamra'ataani laba dumara wamra'ataani waa wasli hadda wa imra'ataani haddaan idhaa waa khalad wa imra'ataani ma odhanayo wamra'ataani baan odhan bikhilaafi ljamci jamcu wuu khilaafsan yahay fa ina hamzatahu jamaca hamsihiisu hamzatu qacin waa hamazaatu qacin waa hamasaatu lqaطci qaala allaahu tacaala ilaahay ayaa yidhi in hiya ma aha ilaa asmaa'un asmaa mooye wax kale samaytumuuha aad ku magacaabateen tacaalow kaalaya nadcu an caabudno tacaalow kaalaya nadcu aynu eh, nadcu abnaa'anaa wa abnaa'akum tacaalow kaalaya nadcu anu yeedhno abnaa'anaa inamadayada iyo wa abnaa'akum inamadiinabe annowcu haani nooca labaad asmaa'un waa asmaa hiya masaadiru masaadir ah wa hiya masaadir alafcaali alkhumaasiya afcaasha khumaasiga ah intii hamsaha qaadan jirtay masderkooga wey waa imisa waa saddex kan kaldilaaqi oo kale kan dilaaqin oo kaleba weeye waliqtidaa'i oo kaleba waliqtidaa'i kalindilaaqi kalindilaaqi baad hor albu wataa kalindilaaqi kalindilaaqi bal ku dhawaaq kalin kali kaaf akri laam kasrisan iyo nuun reeban waxaan diidaya inaad tidhaha kalindilaaq indilaaq inaad tidhahba i inaad tidhaha baan diidaya kalindilaaqi oo kaleba weeyi waliqtidaa'i oo kaleba weeyi waliqtidaa'i maxaad odhan waliqtidaa'i laam kasrisan iyo qaaf reeban waliqtidaa'i oo kaleba weeyi waa saddex halkaasi wa sudaasiya iyo qeybta sudaasiga ah kalistikhraaji oo kaleba wey kalistikhraaji wa ama alficlu ficilkii fain kaana mudaarican hadduu mudaaric yahay fa hamasaatuhu hamasaadkiisu hamasaatu qacin waa hamasaatulqaci mudaaricu isagu waa qaci uun naxu acuudu billaah ilaahay baan magan gelayaaba weeyi astakfirullaah ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa weeyi wa axmedullaah ilaahay baan ku xamdiyayaa oo kaleba weeyi wa in kaana hadduu yahay maadiyan maadi hadduu yahay fa in kaana hulaasiyan hulaasi hadduu yahay saddex xaraf ah ow rubaaciyan rubaaci hadduu yahay afar xaraf ah fa hamasaatuhu hamasaadkiisu hamasaatu qadcin weeyi fa hulaasiyu hulaasigu naxwu akhada wa akhada oo kale wa akala oo kale warubaaciyu rubaaciguna naxwu akhraja waa akhrajo oo kale wa acdaa iyo acdaa oo kale wa in kaana hadduu yahay maadigu khumaasiyan ow amase sudaasiyan hadduu shan xaraf yahay khumaasi sida indalaqa ama uu sudaasi yahay sida istakhraja fa hamazaatuhu hamazaadkiisu hamazaatu waslin waa hamazaatulwasli naxwun dalaqa oo kaleba weeyi wastakhrajo oo kaleba weeyi wa ama amru amarkii fa in kaana hadduu yahay min arubaaciyi rubaaciga mid ka socda fa hamazaatuhu hamazaadkiisu hamazaatu qacin waa hamazaatulqaci ka qowlika oo kaleba weeyi yaa zaydu zaydow akrim camran akrim maamuus camar wa yaa fulaanu hebelow ajib fulaanan hebel u jawaab ajib hamazaatu lqadci weeye wa ama alxarfu xarafkii falam tadkul mayna gelin calayhi dushiisa hamzatu waslin hamsatulwasli ma gelin ilaa calaa laami laamka dushiisa mooyaane laamkana waxaan kaga soo hadalnay hamsahan saddex qowl baa ku jiraye al markaynu ka warramaynay ayaynu ka soo warranno dib ugu noqon mayno wa ama alxarfu xarafkii falam tadkul mayna gelin calayhi dushiisa hamsatu waslin hamsatulwasli ma gelin ilaa calaa laami laamka dushiisa mooyaane naxwu qowlika qowlkaagoo kaleba weeye alghulaamu ad ku qooshay aad ku qowshay alghulaamu waalfarasu wa can ilkhaliili khaliil waxaa laga hayaa annahaa iyadu hamsatu qadcin inay tahay cuumilad waa loola mucaamalooday fi derji marka la waslinayo mucaamalata alwasli wasliga iyo xidhiidhinta mucaamaladeedii takfiifan kii oo la fudaydinayo likahrati اlisticmaal isticmaalka eega badan darteedna loo fudaydinayo kamaa xudifat sida loo xadfay alhamzatu hamsaha sida loo xadfay min khayrin ereyga khayr a looga xadfay wa sharin ereyga shar a looga xadfay fi lxaalatayni labada xaaladood litakfiifi takfiif dartii khayr iyo sharba waa laga xadfay buu ku leeyahoo waa fi lxaalatayno kahratlisticmaal meesha hadduu soo galo ogaada in la takfiifiyo takfiif dartii weeye wa baqiyatu lxuruufi xuruufta soo hadhay een amta een asha ahayn hamazaatuha ah, hamazaadka ku jiraa hamazaatu qacin waa hamazaatu lqaci naxw am oo kaleba weeyi ow oo kale wa ow oo kaleba weeyi wa an oo kaleba weeyi halkaa waxaa inoogu dhammaaday hamsahan hamsatulwasliga la yidhaah maxaa la xarakayn markaynu nidhaa maxaa la xarakayn maxaa la xarakayn ma doonayo halkeebuu galaa marka la yidhah hamsatulwasligu halkee laga helaa halkaasuu inoogu dhammaaday maxaa la xarakayn hadduu warku yahayna waan soo sharaxnay maynaan soo sharxin culima waynu soo sharaxnay maxaa la xarakayne waxba hadda sharxi maayee waa intii aynu isku sheegaynay uun xarakadu ee sheekhu uu ishaarayey alfaslu thaani fasalka labaad fii xarakati hamsati lwasli lwasliga xarakadiisa ayuu ku sugan yahay waxaa jira qaar la fadxiyo waxaa jira qaar la kasriyo waxaa jira qaar la damiyo xarakadu imisay noqon jirtay xaraka markaynu ka hadlayno maxay noqon jirtay culimo saddex bay noqon jirtay hamsatulwasliga saddexda xarakaba waa laga helay saddexda xarakaba hamsatulwasliga waa laga helay haddii damaha aynu ka soo qaadanno damaha haddaan soo qaato laba meelood oo qura ayuu damuhu galaa ismin wejkiisa daciifka ah ismin laba weji baa ku bannaanaa maxaad odhan ama ismin baad odhan ama usmun baad odhan wejka daciifkii waa damo ficilka amar ee hulaasiga ah ficilka amar ee hulaasiga ah hadduu caynku damisan yahay ama kasra caaridda uu sito hamsaha ha la damiyo maxaynu odhan kharajo amarkeega ukhruj hal intaasa hamsaha la damiyaa hamsaha marka laga hadlayo fadxihiisa hamse la fadxiyey culima markaan doonayna inaan ogaano hamse la fadxiyey waxaynu soo qaadanaynaa hamse la fadxiyey xarafka al ah hamsihiisa waa fatxo uun wax kale ma bannaana ereyga aymun a aymun hamsihiisana maxaa inoo wehelinayey aymun markaan hamsihiisa ka warramayno fatxa labadaa meelood baa hamsaha la fadxiyaa yaa soo hadhay markaa wixii kaloo dhani waa kasro wax alla wixii kaloo dhan waa kasro amarka hulaasiga ee caynku kasrisan yahay ama dama caarido asito waa kasro hadduu caynku fadxisan yahay waa kasro masaadirta oo dhan waa kasro amarka khumaasiga oo dhan waa kasro amarka sudaasiga oo dhan waa kasro ficilka maadi ee khumaasigii waa kasro ficilka maadi ee sudaasigii waa kasro asmaadii inayn iyo itnatayn iyo kalbawaaqii kuwii nale shan iyo tobanka ahaa waa kasro wahaakada kasraha fara badan markaa kasraha ayaa aad u fara badan carabtu maxay cadaaladu samayn weyday maxay kasraha u bediyeen oo damaha iyo fadxaha ay u daciifiyeen waxaynu ognahay iltiqaawu saakinayn baa laga cararayaaye xarakada asalkii waa ayo yaa asal oo ah litakhallus min iltiqaa'i saakinayn qaaciidadaa sheega culimo waa kasro dee kasraha inoo daaya dhib male markaasi alfaslu haani fasalka labaad fii xarakati hamsati lwasli hamsatulwasliga xarakadiisa ayuu ku saabsan yahay iclam waxaad u cilmi yeelataa anna minhaa inuu ka mid yahay maa yuxaraku mid la xarakaynayo bilkasri kasre la xarakaynayo fi lagar inta badan wa bidami damo la xarakaynayo fi lugatin daciifa luqa daciifa wa huwa smun waa ereyga ismuna waqad ashartu waxaan ku ishaaray ilaa daalika kaa biqowlii qowlkayga hamsatu smin aan idhi bikasrin aw damin wa minha waxaa ka mid a maa yuxaraku mid la xarakaynayo bilfadxi fadxa la xarakaynayo khaasatan oo keliya wa hiya iyadu hamsatu laami tacriif laamu tacriifka hamsihiisa weeyi wa minhaa waxaa ka mida ah maa yuxaraku mid la xarakaynayo bilfatxi fatxa la xarakaynayo fil afsaxi qowlka fasaaxada leh wa bilkasri kasre la xarakaynayo fii luqatin daciifa luqa daciifaa wa huwa aymunun waa ereyga aymun ah almustacmal ee loo isticmaalay filqasami dhaarta fii qowlihim hadalkooga aymunillaah ilaahay baan ku dhaartaye la afcalanna waan samayni aymunilah la afcalanna wa huwa smun mufradun waa ismi mufrada mushtaqun waxaa laga ishtiqaaqday min alyumni wa huwa albarakatu waa barakada laa jamca yemiinin yemiin la jamciyey maaha basriyiintaa qabta ereyga aymunihi inuu mufrad yahay oo min alyumni laga keenay oo barako lagu macnaynayo kuufiyiinta iyo fara waxay qabaan ee sheekhu farunbuu magacaabaye kuufiyiinta iyo fara waxay qabaan jamcu yemiinin inay tahay khilaafan waxaan khilaafaynaa lilfara waqad ashartu waxaan ku ishaaray ilaa haada alqismi qaybtan siinka u iga kordhigaye reeba siinka waqad ashartu waxaan ku ishaaray ilaa haada alqismi qaybtan iyo waladii ka qablahu ka horreeyey biqowlii qowlkayga bifatxihi ma aan idhi waa al iyo aymun ow bikasri hamsati aymun aan ku idhi ama aymun hamsihiisa ii kasri wa minhaa waxaa ka mida maa yuxaraku mid la xarakaynayo bidami faqad waa la damini uun wa huwa amru hulaahiy waa hulaasiga amarkiisa idan dama markuu markuu damismo haaliثuu haaliثkiisu daman muta'asilan dama asliye ah naxwuqtul oo kale way waktub oo kale wey qor wadkhul oo kale wey soo gal wadakhala waxaa soo galay taxta qowlinaa mutaasilan aan idhi damada caarid kasrada caaridada ah naxwu qawlika oo kaleba wey lilmar'a gabadha markaad ku leedahay uqzi duul yaa hindu hindooy uqzi yaa hindu lianna aslahu wuxuu ahaa uqzuwii buu ahaayo caynku waa zaa'idee way damisnayd bidami zaayi zaa'ida damaheega iyo wa kasril waawi wowga kasrihiisa fa uskinat wowda waa la sukuuniyey lilistiqaali culays dartii baa wowda loo reebay uma xudifat iltiqaau saakinayn baa dhacay uma xudifat wowdii baa la xadfay uma kusirat izaayu zadii baa la kasriyey litunaasiba si ay munaasib ugu noqoto alyaaa yada si ay munaasib ugu noqoto waqad ashartu waxaan ku ishaaray ilaa haadaa kan bitamhiili tusaalaynta bikzi aan ku tusaaleeyey wa masaltu waxaan ku tusaaleeyey qablahaa horteedna bikzu ukzu baan ku tusaaleeyey liunabiha si aan kuugu baraarujiyo calaa ana alasla asalku inuu yahay ukzuwi oo zadu ay godan tahay bidami bidaliili wujuudihi waa damaha helidiisa laga helay idaa lam tuujad markaan la helin yaa ulmukhaadaba yaa ulmukhaadaba ee ukhzii markaan la odhan ee ukhzu la yidhaha sawta zaayidu godan war ukhzii markaad leedahayna waa godaal qadaran baa jira wa kharaja canhu waxaa ka baxay dama muta'asila baan idhi muta'asilada waxaa ka baxaya wa kharaja canhu waxaa ka baxay naxwu qowlika qowlkaaga oo kalea ka baxay aad tidhi imshuu imshuu tusaale ahaan imshuu lugeeya fa innahu yubtada'u lagu bilaabanayaa binaxwi qowlika qowlkaagoo kale waxaa ka baxay ad tidhi maalan imshu ad tidhi wa kharaja canhu waxaa ka baxay naxwi qowlika qowlkaagoo kale imshu ad tidhi lugeeya fa innahu yubtada'u wa kharaja canhu waxaa ka baxay naxwi qowlika qowlkaagoo kalaa baxay imshu aad ku qawshay imshu way naga baxday waayo caynku wuu godan yahaye godaalkaasi ma aha godaal asal ah ma aha waa caarida fa innahu yubtada'u waxaa lagu bilaaban bilkasri kasre ayaa lagu bilaaban lianna aslahu asalkiisu wuxuu ahaa imshiyuuba shiinkaa la baadhayey imshu shiinkaa la baadhayoo imshiyuubay noqotay kasro bikasri shiini shiinka kasrintiisa wadamilyaa i ya'da daminteeda fa sukinat ilyaau ya'dii waa la sukuuniyey lilistifqaali culays dartii ayaa loo sukuuniyey uma xudifad haddana waa la xadfay liltiqaa'i saakinayni baa loo xadfay iltiqaa'u saakinaynka dartii uma dumati shiimu shiintii waa la damiyey litujaanisa si ay munaasib ugu noqoto alwaawa wowda welitaslama si ay uga badbaado min alqalbi qalbinta bihi yaaan ya loo qalbinayo welihaadaa sidaa darteed mahaltu bihi waan kuugu tusaaleeyey fi lasli muqadimada ereygan asli waa matniga yar fi lasli muqadimada ama matniga limaakii yugsaru la kasrinayey maca tamhiili anigoo kuugu tusaalaynaya bidrib tusaalaynta maceegaan keenay bidrib aan kuugu tusaaleeyey idrib iyo imshuu baan israaciyey buu ku yidhi imshi oo caynku uu godan yahay iyo idrib oo caynku uu kasrisan yahay baan israaciyey sababta waa inaad ogaato imshu in kasradu ay damadu caarido yahay litambiihi si aan kuugu baraarujiyo calaa annahumaa labadoodani min baabin waaxidin baab qura inay ka wada socdaan weynamaa masaltu waxa kaloon tusaaleeyey bidhab ayaan tusaaleeyey caynkaa fadxisanoo ha'da ah dafcan si aan kaaga celiyoon kaaga difaaco litawahumi man kii tuhmiddiisa yatawahamu tuhmayey annahum iyagu idaa damuu markay damiyaan idaa damuu markay damiyaan fii mili uktub uktub markay hamse aad damiyeen ilin caynka oo ta'daa damisane wa kasaruu in markay kasriyeen fii mili idrib idrib markay kasriyaan ilin raadoo caynkaa kasrisane fa waxa wanaagsan an yaftaxuu inay fadxiyaan fii mili idhab idhab inay fadxiyaan hamsaha oo adhab ay yidhahdin nin baa saas awiran karaya adhab ilan caynka hadduu godan yaha la godaynuu nidhi caynku hadduu kasrisan yahan hala kasriyo inu nidhi dee cayinku hadduu fadxisan yahay hala fadxiyo nin baa saa ufahmayo qaaciide samaysanaya kolkaa wuxuu ku leeyay war cayinku hadduu fadxisan yahay lama fadxiyo iyadoo waa la kasrin waa idhaabe adhab ma aha maxaa diidey baa la yidhi maxaa diiday adhab lafteeda in la yidhaah waxaa diidey mudaarica dahaba marka hamse lagu bilaabo ee xaraf jaazimihi galo iyo amarkiibaa iskusi noqonaya bal hadda waxaad eegtaa dahabo mudaariceeyo hamse ku mudaaricee adhabu ballam ku dar lam adhab lam adhab markaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa inuu isagoo cadafa oo meelahaad ku aragtay adhab quraca ah, oo lamtuba xataa ay ka maqanta adhab hadda waa mudaaric la jazmiyey haddii amarkii adhabaan idhaahdo amarkiiyo yaa isku biiraya iyo mudaaricii si loo kala duwo ayaa la yidhi amarka hamsihiisa hala kasriyo oo idhab ha la yidhaahdo halka ayuu la maray fa waxa wanaagsan inuu yidhaah baa la diidaya an yaftaxuu inay fadxiyaan fii mili idhab idhab oo kale inay fadxiyaan liyakuunuu si ay u noqdaan qad raacaw kuwa ilaaliyey bixarakati alhamsa hamsaha xarakaynteeda mujaanasata xarakati haalis xarafka haalidka ah oo caynka ah xarakadiisa ujinsiyowgeega wa innamaa lam yafcaluu mayna samayn daalika arrinkaa mayna samayn lianlaa yaltabisa si una ugu biirin bilmudaarici mudaarici almabduu'i lagu bilaabanayey bilhamsati hamsaha lagu bilaabanayey fii xaali alwaqfi xilliga waqfiga wa minhaa waxaa ka mida maa yugsaru mid la kasrinayo laa hayru ra'daa wuu iga kordhigaye way godan tahay ra'daasi laa hayru ra'da yuu u goday waa saxan tahay sheekh kaagaasaa saxan wa minhaa waxaa ka mida maa yugsaru mid la kasrinayo laa hayru wax kale sama jiro wa huwa albaaqi waa inta soo hadhay wadaalika kaasi aslulbaab baabkeennan asalkiisiiba wey kasraha asal ah asalkaa haddaba fara badan khaatimatu lkitaab halka ayuu kitaabkii mahadnaq ayuu samaynayaa waxoogaa yaroo isaga dhacda yaroo la kulantayna inuu ka warramo ayuu doonayaa khaatimatulkitaab wahaadaakani aakhiru maa kii ka ugu dambeeyo weeye aradnaa aan doonnay imlaa'ahu inaan yeedhinno kitaabka intii aan yeedhinayey wixii ugu dambeeyey weeye calaa haadihi almuqadima muqadimadan dusheeda ereyga imlaa'ahu aynu nidhi imlaana waa loo akhriyaayo amlaa yumli baa la yidhaahdaa mudaacafna waa laga dhigaayo eeg amlala ayaa laga keena amalla baa la yidhaha amalla amalla oo kalena waa loogu dhawaaqaa walyumlil aladii alayhi alxaqu buu ilaahay aayad qur'aana ku yidhi walyumlil oo hadda waa laba laam oo mudaacaf baa laga dhigay aayad kalena rabbi wuxuu ku yidhi suuratu lfurqaan fa hiya tumla alayhi bukratan wa asiilan kolkaa qaaciidaaba jirta odhanaysa mudaacafka sow arag xarafka dambe haddaad doonto alifa layskaga bedelo markaad acadda aragto rag baa lama qiyaasan karo laakiin acadda sawshad kuma jiro acdaa bay odhanaya acdaa acdaa kolka acaddadiibaa acdaa loogu dhawaaqaya amalla amlaa fahiya tumlaa calayhi bukratan wa asiila labada luqaba way ku jiraanoo waa mudaacafkii oo mudaacafnimo loo daayey iyo kii oo xarafka dambe mudaacafka mudqamufiigiisa xarfucilo loo bedelay wa haadaakani aakhirumaa kii ka ugu dambeeye weeye aradna aan doonnay imlaa'ahu yeedhintiisa calaa haadihi tan dusheeda almuqadimati ee muqadimada ah waqad jaa'a wuu soo xaadiray ereygaa jaa'a imaatin yaan laga dhigin ila wuu yimid haddaa tidha ma lagu ku socdaa laga odhane waqad jaa'a wuu soo xaadiray bixamdillaahi ilaahay mahaddiisa muhadab almabaani dhiskiisa kiyoo aad loo hufay kitaabka akhdaa ka heli maysid akhdaadan yareen tilmaanno cashirka dhexdiisa waa qolada daabacaysa ee sheekha ma aha yaan la moodin sheekha inay tahay akhdaadu waa muhadab almabaani ereyga almabaani waa jamcu mabnan mabnuhuna wuxuu ahaan jiray baloodhka baloodhka ayaa mabne la yidhaah halka la dhisayo ayaa mabne la yidhaha af carabiga waa baloodhka kolka baloodhka guri baa laga dul dhisaa alfaad buu hadda uga jeedaayo waa balaaqo muhadab almabaani alfaaddiisii ayaa la hufay oo alfaadda talow maxaa laga dul dhisaa macaanidaa laga dul dhisaa alfaaddana haddii baloodhka guri laga dhisayo alfaaddana macaani baa laga dul dhisaa waqad jaa'a waa soo xaadiray bixamdillaahi ilaahay mahaddiisa muhadab almabaani alfaaddiisa kiiyoo la hufay oo akhdaadii laga saaray mushayad almacaani macaanidiisa kiiyoo la adkeeyey oo aad iyo aad macaanidiisa loo adkeeyey muxkam alaxkaam axkaamtiisa kiyoo la sugay mustawfa alanwaac noocyadiisa kiyoo la dhammaystiray wal aqsaami iyo qaybahaba taqaru waxa ku qabowsanaysa bihi kitaabkan caynulwaduud qofka kalgacayl kale ishiisa ayaa qabowsanaysa oo sida ishu u qabowsan kitaabka markuu sidaa u arko qof daacadihi ilmo yar baa ka soo boodaysa ilmaa ka iman waxaa la yidhaahdaa ilmada jacaylka kaaga timaadaana waa qabow ilmada xasadku kaa keena iyo murugaduna waa kulayl horta maynu tijaabinay arrinka ayaa tijaabiyey carabta dhammaan waxay isku raaceen ilmada isha ka soo baxaysaa haddii ay muruga keento kulayl weeyaanoo waa ilmo diiran haddii ay farxadi keentana waa ilmo qabow taqaru baa la yidhahdaa markaa ereyga taqaru ficilku waa ficila taqiruna waa la akhriya oo facalana waa laga dhigi karaa taqarru bihi waxa ku qabowsan waduudi ninka kalgacaylkale ishiisa wa tegmadu waxa isbedelaysa tegmed ama kemadkii bakoorada aynu nidhaahno waxa bakooro qaadaysa aynu nidhaahno xanuun isha ku dhaca weeye ama tegmed oo tagayara ah waxaa loo badan yahay tagayara wa tegmadu ay tatagayar waxa doorsoomaysa bihi kitaabkan waxaa ku doorsoomaysa nafsuljaahili jaahilka naftiisu way isbedeli alxasuudi ee xasadka badan haddaad aragto nin jaahila oo aakhiradiisa moog oo haddana xasad uu u raaco mar alla markuu kitaabku arko ayuu isbedelayaa buu yidhi ayuu si kale noqonayaa sheekhu wuxuu doonay haddaba inuu halkaa inoo munaasabeeyo in si xun loo xasday runtii isaga oo baabkiisa marka la eego culimmadu ay yidhaahdeen siba weyhi wuu kaga horreeya siba weyhi oo la odhan jiray waa sheekhii naxwaha sheekhana kaga horreeyaa la yidhi haddana xasadka uu la kulmay uula kala kulmay dad islaam sheeganaya wax la malayn karo waa noqon waaye wuxuu yidhi gabayganu soo qaatay in yaxsuduunii fainii hayru laa'imihim qablii min annaasi ahlulfadli qad xusiduu fadaama lii walahum abi wamaa bihimu وما تآكثارنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد gabaygan wuxuu kaga warramayaa xasadka xasadku wax sahlan ma aha naf xaasida ah haddaad aragto waa naf aakhare aan danaynaynin weeye inta badanna xasadka waxaa la yidhaahdaa dadka liita ayuu xasadku ka yimaadaa qof ahlu xasad ah waa qof liita weeye waxaana lagu yaqaanaa waxaad eegaysaa kolba aduu baabka aad isku nisbaynaysa inaad tahay cid ka shaqaynaysa ayaa la eegaa sida aad u qaabisho ama aad ula mucaamalooto haddaad diin sheeganayso cid diin wadataa la eegaa naftaada adu is-imtixaan qof diin sheegaya markaad diin sheegayso sidaad ula dhaqanta ayaa la eegaa haddaad ganacsi ku jirto waxa aad ka ganacsanayso oo kale qofka wada ayaa la eegaayoo la qiimeeya haddii naftaada dhibsi aad aragta ay dhibsanayso qofkaa wuxuu kugu sameeyeyna ayna jirin xasadkiibaa ku haya waa la hubaa kolka waa inaad dhakhaatiirta tagto oo addawooyinka qur'aanka iyo masaajidda iyo allabariga waa inaad badisaa ilan xanuunkiibaa ku hayo waa la hubaa markaasi waa meelaha laysku qiimeeyo laakiin haddaad ganacsi ku jirto haqii markaad xasad iska baadhayso culimmada ha eegin haddaad culimmo tahayna ganacsatadiiyo dadka kale ha eegin kolba shaqadaad ku jirta cidda ku jirta ayaa la eegaa oo laysku baadhaa inuu xanuunkani ku hayo iyo inuuna ku haynin marka la eegayo ilaahayna qur'aanka gebagebadiisa wuxuu ka dhigay inaynu xaasidka ilaahay ka magan galno wa min shari xaasidin idaa xasada in yaxsuduunii haddii ay ixasdayaan buu yidhi fa innii anigu hayru laa'imihi ma canaananayo ha ka yaabina inaan anu u jawaabo buu yidhi maxaa yeelay ahlulfadli dadka ahlulfadliga ah ee qiimaha leh qad xusiduu waa la xasday qabli aniga hortay minannaasi iyagoo dadka ka mida hortayma weli waxaa lagu yaqaanaa qof ahlu fadli ah oon la xasdin ha sheegin buu yidhi ahlulfadli waa mubtade qad xusiduu waa khabar qabliina waa ku tacalluqayaa xusiduuda minannaasina waa xaalo in yaxsuduunii hadday ixasdayaan fa innii anigu ghayru laa'imihim ma canaananayo ahlulfadli dadka fadliga u ehelka ah qad xusiduu waa la xasday qabli hortay baa la xasday minannaasi iyagoo dadka ka tirsan sheekhu kolkaa uu yara habaaray culimmadu way isku qabteen habaarkanoo waxay yidhaahdeen war muu iska daayo muxuu u habaaray kolley waxa weeye ilaahay baa arkaya oo dee ilaahay cidda uu u hiilinayo ama uu la jiro waa la og yahay e miyuu iska daaya bay yidhahdeen qolena waxay yidhahdeen daalimka in laga aarsanayo sawka la yaqaan qofka daalimka ah waa laga aarsanaya welibana haddii labadaa qof ay ishabaaraanna inta badan ka madluumku ilaahay ducadiisa aqbalaa ka madluumka ee la dulmayo ama waxani uu ku socdo ducadiisu way socotaa ka kalena ducadiisu ma socoto inta badan waa sida loo badan yahay waayo waxaynu ognahay ducooyinka ilaahay aqbalo waxaa ka mida dacwatulmadluumkaa ka mida wuxuu idhi fadaamali li allaha ii daa'imiyo aniga nimcadanan haysto ta laygu xasdayo ilaahay ha ii daa'imiyo walahum iyagana allaha u daa'imiyo waxa way xasadkan haya ilinta ilaahay kala kulmayaan ilaahay xasadkaa ah ha u daa'imiyo buu yidhi si ay ilaahay ula kulmaan fadaama allaha ii daa'imiyo walahum iyagana allaha u daa'imiyo maa bi aniga ka igu sugan oo ah nimcadan iyo wamaa bihimka iyaga ku sugan oo ah xasadkaah wamaata ha dhi ha dhinto akarunaa kaayaga badani kaydan cadhaha u dhinto bimaa kii uu ka cadhoonaya yejidu uu helayo kan cadhoonaya kolba nimcada uu arkaya ka cadhoonaya cadhadaa la dhinto talmiix weeye aayad qur'aana uu talmiixinayo qul muutuu bigaydikum ku dhinta cadhadiinna ayuu ilaahay leeyahay wamaata akarunaa haydan bimaa yajidu ana anigu alladii kii ayaanahay yejiduunii ay i helayeen ereygaa yejiduuni cilmiga ay i ogaanayeenna waa lagu macneeya ay i helayeenna waa lagu macneeya hadda waa ogaansho waa cilmi ana anigu alladii kii baan ahay yajiduuni ay ihelayeen yejiduunii ay ihelayeen haddaba yejiduuniidan helidda waxaa looga jeedaa alihtimaam baa looga jeedaa shayga markaad ogaato inta badan waad u ihtimaamtaa laasimka ihtimaamka ah ana anigu alladii kii ayaan ahay yejiduunii ay ay u ihtimaamayeen cid kale kama fikiraan oon aniga ahayn buu yidhi fii suduurihim laabahooga dhexdooda anigunbay kaga fikiraan buu yidhi cid kaley ka fikiraanba ma jirto laa artaqi haddaba anigu soo kori maayo sadaran anoo soo noqonaya minhaa laabta ka soo noqonaya walaa aridu hoosna u dhaadhici maayo laf yaroo dhuunta u taagan baan ahay buu yidhi halkaa hunguriga laf yaroo ugu jirta dadkani xasdaya ayaan ahay lagama yaaba buu yidhi inaan ka soo noqdo oo soo noqon maayo dee isoo tufi maayaan lagama yaaba inaan horay u sii socdo oo illiqi maayaan buu yidhi bartaa gurigun baan u fadhiyaa culimmadu waxay isweydiiyeen ana aladii yejiduuni yejidudani wax jasminayo oon arkaynaa ma jirto haba yaraatee waxana la ogaa ficilku markuu afcaalu khamse yahay ee lagu daro nuunun yaaulmutakalim in laba nuunood la keeni jiray oo la odhan jiray ana aladii yejiduunanii laba nuunood inuu keena ee yejiduunanii waxay culimmadu isweydiiyeen talow sheekhu nuunkii xagguu geeyey yejiduunanii ilan ilaahay aayad qur'aana wuxuu ku yidhi lima tu'duunanii waqad taclamuuna annii rasuulu llaahi ilaykum lima tu'duunii maaha waa lima tu'duunani labada nuunood baa la wada sheegayaa waxaa la yidhi mas'aladu markay noocan oo kale noqoto culimmada luqada saddex baa ugu jira in laba nuunood oon isku idqaamnayn la sheego sidaa ilaahay aayadda qur'aanka uu ugu yidhi lima tu'duunanii ama atacidaanini an ukhraja atacidaanini laba nuunood baa jira layskumana idqaamayo waa dariiqo dariiqo labaad baa jirta oo labada nuunood inta la sheego laakiin laysku idqaamayo afa hayra allaahi ta'muruunnii acbudu ta'muruunnii oo kale nuunkaasi wuu shadan yahay waa labadii nuunoodoo laysku shaday dariiq saddexaad ayaa jira oo ah in labada nuunood midkood la xadfo sidan sheekheennu raacay oo ana ladii yajiduunii ah labada nuunood midkood in la xadfo way jirtaa walow laysku khilaafay nuunka la xadfay ma nuunulwiqaayihiibaa mise waa nuunkii calaamatu rafcaha waxaa loo badan yahay kii calaamatu rafca nuunu rafcihii in la xadfay ayaa loo badan yahay ana anigu alladii kii ayaanahay yejiduunanii ay helayeen ama yejiduunii ay iga helayeen fii suduurihim laabahooga laa artaqii kori maayo sadaran anigoo soo fulayo soo noqonaya minhaa laabta ka soo noqonaya walaa aridu aroorina maayo oo hoos uga degi maayo wa ilallaahi ilaahay xaggiisa allaha alcadiimi weyn ayaan arqabu ka rajaynayaa ama aan jecelahay an yajcala inuu ka dhigo daalika kitaabkan ah liwajhihi alkariim wejigiisa sharafta leh masruufan mid loo leexiyey wa cala anafci bihi anfaca kitaabka dadka lagu anfacayana mawquufan in la dul dhigay oo lagu dul waqfiyo wa an yakfiyana inuu ilaahay nagaga fillaado shara alxusaad kuwa xaasidiinta ah sharkooga walaa yafdaxanaa ilaahay inuuna nafadeexayn yowma alashhaad maalinta qiyaamada bimanihi deeqdiisa bimanihi manigiisa gelladdiisa iyo wa karamihi deeqdiisa dartii innahu ilaahay alkariimu waa mid deeqsiya atawaabu waa mid towbada aqbala waalra'uufu waa mid ra'uuf oo aad u naxariista alraxiimu oo naxariista alwahaabu oo aad welibana wax u hibeeya tama wuu dhammaaday bixamdillaah ilaahay mahaddiisa ayuu ku dhammaaday wa cownihi iyo gargaarkiisa wa xusni tawfiiqihi iyo waafajintiisa wanaagsan walxamdu lilaah ilaahay ayay mahadi u ahaatay rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa wa xasbuna allah ilaahay ayaannu tala saarannay wa nicma alwakiil mid la tala saarto ka ugu nicmada badan ayuuna ahaa walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim wa sala allahu calaa sayidina muxamed annabiyi alumiy wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallama tasliiman wuxuu inoo eh, wasallama tasliiman kasiiran daa'iman ilaa yowmi walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wuxuu inoo dhammaaday kitaabku kun afar boqol siddeed iyo soddonka bishii maxaanku idhaahdaa waa bishii shanaad tobankeegii waa jamaaduuluulaa tobankeegii sida aan filayo oo waafaqsan labada kun iyo toddobiyo tobanka bisha labaad toddobadeedii in sha allahu tacaala alfiyaha un baynu ku xijisiin doonaa hadduu rabbi ogolaado halkaa ayuu ku joogi doonaa